bilowgii adduunyada barabtankii bilowda bilowgii adduunyada barabtankii bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lawaa barbardhac iyo badin baafin kale lawaa bilowgii kulan wacan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho maqal wanaagsan meel weliba aad joogtaan waa isniin taariikhdu waxay ku beegan tahay soddonka oktoobar sanadku waa labada kun saddexiy labaatanka barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho qodobada aad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal waxaa kamid noqon doona kulmadii horyaalka bermaliga la ciyaaray aynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta ma united oo cashar labaylaabaan ah u dhigtay kooxda kubadda cagta oo masiti ayaa cashar u dhigtay kooxda kubadda cagta ma united sidoo kaleet waxaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta united durbe waxaa la eedeynayaa tababaraha kooxda kubadda cagta united tanhaag sidoo kaleeto waxaanu eegi doonaa beb guardiola oo noqday taariikhda ninkii ugu horeeyey oo guulihii ugu badnaa ka gaara ama ku gaara garoonka tarafoode sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa wararka kaleeto shaxda ugu fiican horyaalka toddobaadka brimier ligan sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa roykin waxa uu tanhaag u sheegay in uu mas-uuliyadda kabtannimo oo ka xayoobiyo ama uu ka qaado ninka lagu magacaabo bruno fernandes sidoo kaleetana saaxiibada waxaynu eegi doonaa maanta waxaa la bixinayaa macaawayaan jahaysada habaadmarinta baalandoor haddaba yaase ku guulaysan karaya liinal misi miyuu ku guulaysan doonaa kiisii sideedaad mise haalan ayaa noqon doona markii ugu horeysa taariikhda inuu ku guulaysto maadaama isagu saddex xilliga kooba uu ku guulaystay suuqa kaliibsiga aynu eegi doonaa dhegeystayaal ciyaarihii la ciyaaray dhanka talyaaniga iyo sbein aynu eegi doonaa kuna soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho magaalada muqdisho kooxda kubadda cagtama united xaalad xun ayay ku sugan tahay iyadoona kooxda kubadda cagtama unitedba waxa weeyaan xil ciyaareedkan waxawey guuldaradii ugu badneed ayay gurigoodii ay ku gaarayaan oo inta badan waa la garaacaya iyadoona kooxda kubadda cagta crystal palace brighton sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo mcity ay ku garaacday garoonkan oo traford sidoo kaleetana koobabkii kale sida champions league galatasaray iyo weliba kooxda kubadda cagta byr munig ay kusoo garaaceen ugu yaraan xil ciyaareedkan garoonkooda waxa weeyaan oo ugu yaraan waxaa leeyahay shan jeer ka badan ayaa lagu garaacay garoonka trafod ama trafode markaynu eegno koox kubadda cagta ma united waxa weeyaan ciyaartii ay soo bandhigeen xalay waxay ahayd ciyaar aad iyo aad u liidatay oo xalay ma united meel ay ku wanaagsaneed ma aysan jirin markaynu eegno ciyaartu waxay ahayd ciyaar xiiso badan oo ma united fursad fiican ay haystee maadaama koox kubadda cagta mancity labada jeer ugu dambeeyey kulamada banaanka maweyga ay ciyaarayan lasoo garaacayay laakiin sidaasi ay tahan waxa weyaan waxii wolfis iyo arsenal ay sameysay ama ay sameeyeen united ma awoodo inay sameyso markiinu eegno haalan ayaa ah xilli ciyaareed qurux badan qaadanaya isagoo markaa noqday mid kamid a ah ciyaaryahaanada taariikhda golosha ugu badan derbigan ka dhaliya waa derbiga manchester weyaan haalan hadda sideed gool ayuu sii maraya oo markii la eego goolasha u dhaliyay weliba goolasha uu ku caawiyay derbigan markaynu eegno man united waxa weyaan xaaladooda dhaawacyada ayaa ciyaaryahanadii muhiimka ahaa dhaawacay ku maqnaayeen inkastoo ciyaaryahaano muhiima u ah, ciyaarayeen sida ninka lagu magacaabo golhay onana diego dilot harry maguire eh, ninka lagu magacaabo john evanes sidoo kaleeto factor lendolof amberbad christian ericson mactomany ninka lagu magacaabo rash bruno fernandes iyo wilba rasmus hojla laakiin sidaas ay waxa weyan man united waxa weyaan maysan iska celin koox cagta ee eh, city haalan ayaa ku bilaabay lix labaatan daqiiqo kadib hoogland qalad uu sameeyey isaga ayaa dabcan eh, qaladkaasi rigoore marigooraha koowaad keenay haalan ayaa dhaliyey kadibna isla haalan ayaa ku xijiyey benadi silva ayaa balon qurux badan soo xambaaray kadibna haalan ayaa madax dhaliyey kii saddexaadna waxaa saddexeeyey ninka lagu magacaabo filfodin waxaana caawiyay ninka lagu magacaabo haalan markaynu eegno ciyaaryahaanada mancity sida ninka lagu magacaabo halan fordin rodri penado silva roben dias kyle walker stones iyo gavardiol iyo darson waxay ahaayeen ciyaaryahaan aad aad wanaagsana xataa beddelka jomeduku sideetan todoba ayaa la keen sidaas ay tahayna waxaweyaan waa uu wacdareeyey markaynu eegno qaladad badan ayaa manchester united ay sameeyeen gaar ahaan tababar ericten hag waxaa leeyahay erik ten hag waxa uu isagu qorshihiisii ahaa in koox kubadda cagta mancity uu difaac ka galo sidaas ay tahayna waxa weyaan waxay ku ciyaarayeen afar qad dhexe sida ninka lagu magacaabo amrebat mactomany ericson bruno fernandes keliya waxaa ciyaarayay weerarka markii la ego ninka lagu magacaabo rashford iyo weliba ninka lagu magacaabo hochland sidaas ay tahayna labadan ciyaaryahan wax fiican ma aysan sameyn marka xalay wax hadda ugu roonaa oo lihi karay waa u dadaalay ama uu fiicnaa waa ninka lagu magacaabo mactomany iyo weliba golhay unana labadaas ciyaaryahan ayaa xalay aada iyo aad markaa dadaalay oo la dhihi kuwaas ayaa wanaagsanaa markaynu eegno united iyagoo markaasi dabcan garoonkooda ku ciyaaray wax meel waliba waa looga wanaagsanaa boqolkiiba lixdan iyo kow ayaa ay haysatay kooxda kubadda cagta macity halkanba united oo garoonkooda lagu ciyaarayay boqolkiiba soddon sagaal ay haysteen todoba koorno ama toddoba koorno ayay tuurteenma united halkaa laba iyo toban koornona macity weeyaan ay tuureen markaynu eegno baasaska ama total baaska shan boqol sagaashan iyo toddoba baas ayay sameeyeen koox kubadda cagta mancity halka ay kumbilid gareeyeen ama ay dhamaystireen shan boqol soddon iyo shan baas marka halka ma united keliya sameysay saddex boqol toddobaatan iyo sagaal baas waxay dhamaystireen sagaal waa saddex boqol iyo shan baas keliya halkaas shanwaa saddex boqol iyo shan baas weyaan halka mancity weyaan shan boqol soddon iyo shan baas ay kumbilid gareeyeen marka united xaalad ayaa ku xun marka waxa weyaan ciyaaryahaanadii waaweynkaa sida ninkii odayga ahaa ee roykin wuxuu leeyahay waa in si deg dega ah bruno fernandes gebi ahaanba waxa weyaan eh, kabtanimada laga xayuubiyaa marka united xaalad daran ayaa haysata beb gordiol wuxuu noqday tababarihii ugu horeeyey ee garoonkan waxa weyaan traford ugu yaraan shan jeer kusoo garaaca kooxda kubada cagta united marka united xaalad daran ayaa haysata iyadoona kooxda kubada cagta mancity weli ay muujiyeen sanadkan in ay ka hor sameyn karayaan oo ay markaa ku guuleysan karayaan horyaalka bermaliga inkastoo koox kubadda cagta tottenham horyaalka bermaliga gacanta weeso waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmi magaalada muqdisho markana dhegeystayaal haddii anu agnana kulmadii la ciyaaray aynu sidoo kaleeto eegi doonaaye iyadoona kooxda kubadda cagta liverpool sanadkan laga yaaban yahay liverpool waxay kamid tahay kooxa loo saadaalinaya sanadkan ay ku guuleysan karayaan horyaalka wadanka ingiriiska oo meel fiican ay ka gaari karayaan haddaba kooxda kubadda cagta liverpool markaynu eegno xil ciyaareedkan toban kulan oo ay ciyaareen xil ciyaareedkan toddoba ka ah horyaalka bermeliga waa ay guuleysteen laba jeer ayay barbadhac galeen hal jeerna waa la garaacay xil ciyaareedkan saddex labaatan gool ayay horyaal ka dhaliyeen sidoo kaleetana sagaal gool ayaa laga dhaliyay keliya markii la eego iyadoona koox kubadda cagta liverpool shantii kulan ugu dambeysayba iyadoona xil ciyaareedkan keliya ay guuldaro kala kulmeen kooxa kubadda cagta spors ama tutaham haddaba diinu eegno kulankii xiisaha badnaa liverpool garoonkooda anfield stadium ee kusoo dhaweysay kooxa kubadda cagta nottingham forest waxa uu ahaa kulan xiiso badan diego jota ayaa goolkooad bilaabay kow iyo daqiiqo isagayaana shabaqa soo gaaray ama dhaliyeyba markaynu eegno diego jota markii uu goolka kuwaad dhaliyey waxa uu fanaanada ah, uu watayba ama uu xusay eh, goolkaasina u hibeeyey saaxiibkiisii ninka lagu magacaabo eh, los dias isagoo markaa dabca reerkiisii lagu dhibaateeyey wadanka colombia eh, markaynu eegno diego jota ayaa goolka kuwaad dhaliyey kadibna darwin nunis ayaa goolkaasi labaad ciyaarta markay mareysa soddon shan daqiiqo ciyaaryaanka lagu magacaabo sabaslaai ayaa laba gool caawin sameeyey mid waxa uu ka caawiyay darwin nonis midna waxa uu siiyey ninka lagu magacaabo mow saalax hadaba mow saalax xilli ciyaareedkan waa xilli ciyaareed aad iyo aad u wacdareynaya oo xilli ciyaareed qurux badan ayuu qaadanayaa markaynu eegno tobaniyo kulan ama saddexiyo toban kulan xilli ciyaareedkan uu ciyaaray guud ahaan kooxda kubadda cagta liverpool mo saalax saddexiyo tobankaasi kulan waxa weeyaan toban gool ayuu u isagoo afar gool caawina uu sameeyey haddaba xil ciyaareedkan waxaa weeyaan ciyaaryaanka eh, ciyaaryahanada bermeliga ah, horyaalka goolelinta ku tartamay erin haalan ayaa ah ciyaaryahanka xil ciyaareedkan golosha ugu badan dhaliya horyaalka bermeliga sidoo kaleeto son iyo weliba maw saalax iyaguna waa sideed gool ay haystaan oo markii la eego eh, maw saalax xil ciyaareedkan toban kulan horyaalka bermeliga oo ciyaaray sideed gool ayuu dhaliyay afar gool caawina waa uu sameeyey haddaba ciyaarta markii soo dhammaatay kadib eh, tababaraha kooxda kubadda cagta liverpool yordan colob ayaa warbaahinta la hadlay waxaana washaaca ka qaaday in sanadkii hore ay u ahayd sanad u xun maadaama kooxda kubadda cagta liverpool ay seegeen afarta sare ee horyaalka bermeliga iyadoona kooxda kubadda cagta ee eh, liverpool sanadkan laakiin ay dooneyso in horyaalkii ay meel fiican ka gaarto ama horyaalkaba ay ku guuleysato haddaba sanadkan kooxda kubadda cagta liverpool waxay kamid tahay kooxa loo saadaalinayo inkastoo horyaalka brmeliga uusan dhaweyn laakiin kooxa kubadda cagta liverpool arsenal iyo mancity tusaalahaan oo kale arsenal waxay leedahay afar labaatan dhibcood mancity waxay leedahay afar labaatan dhibcood waxay leedahay saddex iyo marka hal dhibcood ayaa u dhexeeya iyadoona kooxa kubadda cagta tuttenham ay tahay kooxda xil ciyaareedkan ugu khatarta badan horyaalka brmeliga xil ciyaareedkan bosto googlu aad yaad ayaa loo ammaanaya lix iyo dhibcood ayuu siiyay toban kulan uu macalin u ahaa kooxda kubadda cagta ee sport state ka ah waa ay badiyeen liverpool markaynu eegno xil ciyaareedkan kulmadii ay ciyaareen tusaalahaan oo kale waxay garaaceen koox kubadda cagta newton forest waxay laba gooli waxba ku garaaceen koox kubadda cagta everton waxay laba iyo laba la galeen koox kubadda cagta breton laakiin guuldarada keliya xil ciyaareedkan la gaarsiiyey kooxda kubadda cagta liverpool waa guuldaradii spors sodonkii setembar xil ciyaareedkan iyagoona sidoo kale xil ciyaareedkan ay garaaceen westham sidoo kaleeto ay garaaceen wolfis laakiin liverpool ilaa hadda kooxaha bigsigiska loo yaqaan keliya waxay is arkeen kooxda kubadda cagta sporis markii la eego markaynu eegno kooxda cagta liverpool shanta kulan kusoo wajahan kulanka kale ee kusoo xigi doona oo ay la ciyaari doonto waa loton oo ay markaa shanta november toddobaadka xiga ay la ciyaari doonto kadibna barenford ayaa ugu xigta oo anfield soo booqan doonta kulanka xiisaha badanna ee lasugi laayahay waa kulanka shan november dhexmari doona mancity iyo liverpool oo liverpool masiti garoonkooda ay booqan doonto itixaad stadium laakiin liverpool waxa weeyaan kulmada adag waxa ay sugayaan markii la gaaro december oo waxaa jiri doonto mar inay la ciyaari doonaan arsenal sidoo kaleeto ma united newcastle united sidoo kale chelsia mar kale arsenal marka waa december markii la gaaro iyo bisha koowaad ee january ayaa kulamo adag kusoo wajahanya kooxogbadda cagta ee liverpool sidoo kaleeto koox kubadda cagta liverpool xilli ciyaareedkan waxaa aad aad loo ammaanaya ciyaaryahanadooda qadka dhexe sida ciyaaryaanka macalister iyo weliba subasly haddaba ciyaaryaanka lagu magacaabo subasly xilli ciyaareedkan waa ciyaaryahan aad u khatar badan laba gool ayuu caawiyay laba kaleetan waa uu dhaliyay xilli ciyaareedkan isagoo xilli ciyaareedkan markii la eego eh, uu yahay xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyay koox kubadda cagta liverpool ula qaadanayo waxaynu ognahay in ciyaaryahankan xilli ciyaareedkan uu kusoo biiray iyadoona koox kubadda cagta liverpool lacag dhan toddobaatan milyan ay kasoo qaateen ama ay kaga soo qaateen kooxda kubadda cagta arbi lipsig sidoo kaleeto mag alister isaguna waa ciyaaryahan kaleeto aad aad u khatar badan xil ciyaareedkan isagu waa lambarka lixaad oo ayadanba waxaa la ciyaarsiinaya lambarka sigiska ama lambarka lixaad ayaa la ciyaarsiinaya markaynu eegno mag alister isagu waxa weeyaan xilli ciyaareedkan isagu oo labaiyo toban kulan ayuu markaa dabcan u ciyaaray guud ahaan marka maag alstar iyo soberslai iyo ninka lagu magacaabo garan fabeg ciyaaryahanadaasi aad ayaa loo amaanaya sidoo kaleeto xataa waxaa aad loo amaanaya ciyaaryahanka tesimarkaas oo booska ciyaryahaankii ku jira markaa dabcan oo robinson isaguna buuxiyey oo tesimarkaas waa ciyaaryahan aad aad badan markaynu eegno darwin nunis isagoo xataa xilli ciyaareed qurux badan ayuu qaadanaya inkastoo ciyaaryahankan markii la eego leen ab toosa uusan ka haysan kooxda kubadda cagta liverpool laakiin sidaasi ay tahay xil ciyaareedkan sagaal kulan oo ciyaaray horyaalka bermaliga afar gool ayuu dhaliyay isagoona saddex gool ku lugle ama uu asist gareeyey ama uu caawiyay taasoo ka dhigan in ciyaaryahaankan darwin nunis uu keliya u baahan yahay waqti ama fursad badan in la siiyo yordan colobna aad iyo aad ayuu u ninka lagu magacaabo darwin nunis sidoo kaleeto diego jota isagana waxaa weyaan xilli ciyaareedkan waa xilli ciyaareed uu markii la eego labaiy kulan uu ciyaaray lix gool ayuu dhaliyay guud ahaan marka isaguna waa ciyaaryahaan kaleeto oo aadaeed u khatar badan taageerayaasha koox kubadda waxay ku faraxsan in goodi gagbo isaguna kusoo laabtay eh, ciyaaraha maadaama ciyaaryahankan uu dhaawacmay laakiin isagana xataa waxa weyaan toban kulan xil ciyaareedkan uu ciyaaray weraan afar gool ayuu ku lug leeyahay saddex gool ayuu dhaliyey hal goolna waa waxaaweye marka xilyahankana godi gagbo aadaeed u khatar badan yahay marka liverpool sanadkan waxay ku jiraan kuwo tartamaya yordan golobna sanadkan waxa uu shaaca ka qaaday in muhiimad gaaraha ay siin karayaan kaalmaha hore sida kaalinta koowaad ilaa labaad ilaa saddexaad marka waxay doonayaan sanadkan liverpool iyaguna inay markaasi dabacan wacdirintoodii ay sii wataan ciyaarihii kaleeto horyaalka bermeligan haddiinu eegnana waxaa laga yaaban yahay kooxda kubadda cagta astonvilla iyo weliba onai imri haddaba macalinka kooxda kubadda cagta ee astonvilla macalin onai imri waxa weeyaan waa macalin aad iyaad u khatar badan tan iyo markii uu kooxda kubadda cagta astonvilla uu macalin noqday ilaa hadda waxaa laleeyahay keliya waxaa ka wanaagsan tobabaraha kooxda kubadda cagta masity beb guardiola iyo weliba tobabaraha kooxda kubadda cagta arsenal michael ateta haddaba onai waxa weeyaan xil ciyaareedkan isagu waa waxa weeyaan tan iyo xil ciyaareedkii hore ilaa hadda kooxda kubadda cagta astofilo weeraan labaiyo toban kulan saddex kulan ka ah ayay garoonkooda ama hoomkooda ay ku badinayaan markaynu egno xil ciyaareedkan kooxda kubadda cagta astofilla eh, waxay ka mid yihiin kooxaha eh, dhibcaha ugu badan shaqaystay xil ciyaareedkan toban kulan oo uu astonvilla ama astonvilla oo ay ciyaareen todobo kamid ah ayay guuleysteen xil ciyaareedkan laba guuldaraya soo gaartay waxayna ka yihiin kooxaha goolasha ugu badan dhaliyay gaar ahaan markii la eego xil ciyaareedkan newcastle united iyo weliba astovil ayaa ah labada kooxood ba horyaalka bermeliga goolasha ugu badan dhaliyeen maadaama so-aalaan oo kaleeto kooxda kubadda cagta astovil xil ciyaareedkan toban kulan ay markaa ciyaareen lix iyo labaatan gool ayay dhaliyeen halka newcastle goolna dhaliyeen marka kooxihii waaweyn amaba lahaa xil ciyaareedkan tusaalahan o kale mancity oo kale gool ay dhaliyeen xil ciyaareedkan horyaalka bermeliga arsenal oo kale gool ay dhaliyeen spors oo kale waxay dhaliyeen gool marka ma united iyo chelsea waxaweyn iyagu xataa shan iyo toban gool wax ka yar ayay dhaliyeen markii la marka labadaasi xaalad daran ayaa haysata sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta aston villa markaynu eegno xil ciyaareedkan waxaa jira ciyaaryahaano aad iyo aad u wacdareynaya markaynu eegno ciyaaryahanka lagu magacaabo ee dabcan oo weerarka uga ciyaara waana ninka lagu magacaabo oli watkins weyaan xil ciyaareed qurux badan ayuu ku qaadanaya kooxda kubadda cagta aston villa markaynu eegno oli watkins isagu weli waxaa weyaan waxaa la aaminsan yahay ee eh, xil ciyaareedkan inuu ka tagi karayo kooxda kubadda cagta hastovilla maadaama kooxo waaweyn ay doondoonayaan sida kooxda kubadda cagta chelsea oo ay dooneysaa sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta arsenal xataa way doonayaan ee eh, manunited xataa way dooneysaa marka la eego haddaba eh, oliwood kanis xil ciyaareedkan lix iyo toban kulan uu u ciyaaray dhammaan tartamadao idil kooxda kubadda cagta hastovilla waxa uu u dhaliyey sagaal gool isagoo caawin uu sameeyey shan gool taasoo ka dhigan xilciyaareedkan inuu yahay xilciyaareedkiisii ugu qiimaha badnaa markii la eego maadaama lix iyo toban kulan sagaal gool uu ku dhaliyey shan goolna uu ku asiista geliyey bermaligana waxuu ka mid yahay ciyaaryahanada xilciyaareedkan hatriga dhaliyey markii la eego xilciyaareedkan toban kulan ayuu u saftay astonvilla ee horyaalka bermaliga tobankaasi kulan shan gool ayuu u dhaliyey shan goolna waa uu asistigareeyey waa uu caawiyey xataa ciyaaryahanka diyaabi lagu magacaabo ay dhawaan soo qaateen isagoo xataa waa uu wacdareynaya waxauu ka mid yahay ciyaaryahanada ugu muhiimsan kooxda wanayo embre saddex gool ayuu dhaliyey saddex gool ayuu caawiyey marka xataa waxaa jira ciyaaryahan kaleeto oo aadaed oo khatar badan xil ciyaareedkan oo kooxda ku cusub ninka lagu magacaabo zanyola marka ciyaaryahanadaasi waxay ka mid yihiin ciyaaryahanada aadka u khatarta badan marka asnafila xil ciyaareedkan waxa weyaan waxay ka mid yihiin kooxaha aadka u wacdareynaya iyagoo markaasi dabcan labaiy labaatan dhibcood ay leeyihiin liverpool saddex labaatan dhibcood mancity afar labaatan dhibcood arsenal afar labaatan dhibcood sportsna waxay leedahay lix iyo labaatan dhibcood dhanka talyaanigana haddiinu eegnana kulamadii xiisaha badnaa kooxda kubadda cagta roma iyo weliba kooxda kubadda cagta inter milan ayaa wada ciyaaray iyadoona kooxda kubadda cagta inter milan guuldaro xanuun badan dusha ay u saariyeen kooxda kubadda cagta roma uu macalinka u yahay jose marino haddaba simini zagi weliba jose marino ayaa iswajahay lukaku kooxdiisa hore inter milan iyo kahor imaaday laakiin sidaas ay tahayna waxa weyaan waa la garaacay roma iyo weliba lukaku iyo weliba ninka lagu magacaabo jose marino tababaraha kooxda cagta roma waxaa aad loo amaanaya ciyaaryahaanka dhowaan eh, kusoo biiray koox kubadda cagta inter milan ninka lagu magacaabo marcos thuram haddaba marcos thuram ayaa goolka eh, guusha dhaliyey oo siddeetan iyo kow ayuu yimid goolkan marcos thuram waxaa goolkaasi ka caawiyay ninka lagu magacaabo dimarco markaynu eegno eh, xil ciyaareedkan thuram waa xil ciyaareedkiisii ugu horreysay sidaas ay tahayna xil ciyaareedkan shan gool ayuu siiyey oo caawina iyo shan gool oo dhalinayo siiyay kooxa kubadda cagta inter milan saddex iyo toban kulan oo uu ciyaaray dhammaan ciyaaraha markii laga xil ciyaareedkan markaynu eegno sidoo kaleet waxaa aad iy aad loo ammaanaya tobabaraha kooxda kubadda cagta ee eh, inter milan simeoni zagi sidoo kaleet waxaa la ammaanaya golhayihii onaana lagu bedelay ninka lagu magacaabo yansama xil ciyaareedkan yansama wuxuu ka mid yahay golhayaasha ugu qiimaha badan ama ugu wanaagsan kooxda ama talyaaniga markii la eego sidoo kaleeto lowtari martins isagu waxa weyaan isagu xilli ciyaareedka inkastoo goolka ama uusan dhalin eh, wax goola ah kulankii roma laakiin sidaas ay tahayna ninka hogaaminaya goodalinta talyaaniga waa ninka lagu magacaabo lowtaro martins martins xilli ciyaareedkan saddex kulan uu ciyaaray saddex gool ayuu dhaliyay hal goolna waa u asiisti marka xilli ciyaareedkan inter milan waxay ka mid waxa weyaan kooxaha sanadkan ku guuleysan karaya tusaalahan o kale inter milan iyo fantos iyo e ac milan saddexda kooxood loo saadaalinayo weyaan sanadkan inay ku guuleysan karayaan isku deetaha talyaaniga inter milan toban kulan oo ay ciyaareen xilli ciyaareedkan sideed ka mid ah ay badiyeen shan dhibcood ay leeyihiin halka shan labaatan gool ay dhaliyeen keliya shan gool ayaa laga dhaliyey halka kooxda kubadda cagta milan ac milan weyaan iyaguna ay badbaadeen oo markii la eego waa kambag ayaa lagu sameeyay wayaan olivie jerud ayaa xalay laba gool ku turtay kulankii napoli laakiin bolitano iyo weliba ninka lagu magacaabo resbadori ayaaba labada goolba kasoo barbareeyey oo ciyaartu waxay ku dhammaatay laba gool iyo laba gool oo napoli iyo weliba kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo ac milan marka talyaaniga sanadkana waa uu shidan yahay kulamadii kaleeto oo dhacay hadii aynu eegnana kooxda kubadda cagta atletic madrid booska labaad waxay kala baxday oo booska saddexaad weeyaan kooxda kubadda cagta barcelona oo toddobaadkan guuldaro xanuun badan dusha loo saariyey haddaba alsha markaynu eegno xilli ciyaareedkan ama shantii kun ugu dambeysayba waxa ay dhibco lumiyaan ugu yaraan saddex jeer laba jeer ayay barbardhac galeen hal jeerna waa garaacay laba jeer ay badiyeen hal koox kubadda cagta liidka madriidna xilciyaareedkan marka la eego ay ka mid tahay kooxaha aadka u khatarta badan toban kulan xilciyaareedkan oo ay ciyaareen sideed ka mid ah ayay badiyeen hal kulan ayaa baaqi u ah marka haddii ay badiyaana sideed iyo labaatan dhibcood ayay tegayaan oo waxay isku dhibco noqonayaan kooxda jeruna iyo weliba kooxda kubadda cagti madrid ayay isku dhibco noqon karayaan marka atletic madridna sanadkan inaba caadimaha waa kooxda xilli ciyaareedkan goolasha ugu badan dhalisay horyaalka wadanka sbain atletic madrid shan iyo labaatan gool ay dhalisay sidoo kaleeto jeruna iyaguna shan iyo labaatan gool hal kooxii waaweynaa sida real madrid iyo barcelona ay saddex iyo labaatan gool ay dhaliyeen marka sanadkan horyaalka wadanka sbainna aad iyo aad ayuu u shidan yahay

guud ahaana dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho intan ayaa kusoo gabagabeena barnaamijka barnaamijka si xigan ala kulanka